bsmi اllah الرxmaan الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabdالlahi الcusaymiy غafar allah lana wlahm wlahm jamiiعا غafar allah lana wlahu wlahm jamiiعا biisnaadi kuli minhm إlى sufyaan bn cuyayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamhm الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khaaصة usul xadiiث اlmustaفى wالrasuul اlmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatih أجmaciin liyafuuzu bsacaadة اlcajl wاlآjil fahada huwa اlmajlis alxaadi wاlarbacuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصاalixiin lilimaam الnawwi caleyh raxmat اllah fi leylaة الاثnain alhamis wاlcishriin min shahri dilxija caami hijrat mustafa sala allahu calayh wcala aalihi wصaxaabatihi ajmaciin ضمن سلسلة دروس الحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير باب كان حنقصه جرني كتاب أدب السفر baabkana waa baabu aadaabi sayri socodka aadaabta looga baahan yahay qofka iyo wanusuuli degitaanka la dego iyo walmabiiti baryitaan la baryo iyo wanawmu hurdada fi safari safarka muxuu ahay la dhex hurda ama gudihiisa lagu hurda aadaabta uu leeyahay ayuu u baab yahay iyo waistixbaabi suraa iyo guurka inay sunno tahay ayuu u baab yahay warifqi dhimrin loo dhimriyo bidawaabi gaadiidka la sito oo la isticmaala iyo wa muraacaati maslaxatiha maslaxadeed oo la dhowra in ayana loo baahan yahay sunno tahay ayuu baabka u baab yahay weeyaan imaamka caleyh raxmatullah wuxuu u baabaystay socodka la socda iyo degitaanka la dega iyo baryada la barya iyo hurdada la hurda safarka dhexdiisa aadaabta qofka mu'minka iyo muslimka looga baahan yahay ayuu u baabaystay wuxuu kaloo cadday nabigeenna calayhi salaatu wuxuu cadday sheekha caleyh raxmatullah cafwan sunnada inay tahay in la habeen guura waana noo iman doontaa insha allahu tacaala iyo gaadiidka la wato in loo dhimriyo oonan la dhibaataynin ayuu imaamka u baabaystay maslaxadeedana la dhowro xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuul rsulka wuxuu yidhi sala allahu alayh waali idaa saafartum haddii aad ku safartaan fil khisbi barwaaqo iyo roob haddii aad ku safartaan fa actuu libila geela waxaad siisaan xadahaa dheefteeda oo min alardi arrada ka siiya weeyaan oo ha daaqda u tartiibiyo oo si tartiib ah oon degdeg lahayn u socda weeyaan wa idaa saafartum haddii aad safartaanna filjadbi abaar iyo roob la'aan haddii aad ku safartaanna fa asricuu dadajiya calayha dusheeda asayra socodku dadajiya weeyaan wabaadiruu biha la degdega wabaadiruu biha la degdega niqyaha inta ay dhuux leedahay oy xooggan tahay la degdega weeyaan oy abaartii aynan leefin fa idaa carrastum haddii aad habeen degtaan ood habeenkii inaad degtaan aad ku qasbanaataan fajtanibu ariiqa waddada lamara ka fogaada oo dhinac ugu baxa weeyaan fa innahaa maxaa yeelay turuqu dawaabbi bahallaha iyo duurjoogtaas jidka ay maraan weeyaan daabooyinka kullu yadubu calaa wajhi alardi waxyaabaha socdo meesha dariiqooda weeyaan ay maraan wa ma'wa alhawaami iyo bahallaha cayayaanka bileyli habeenka meelahay u soo dunmaan weeyaan oo jaqda iyo duurasha way ka soo baxayaan hawaamta iyo cayayaankana in badan iyo bahallaha Eh, waxay inta badan soo raadsadaan meelaha bannaan ay u soo cararaan weyaan ileen bahal kasta iyo muxuu ahaa cayayaan kasta mid ka xoog badan oo ka weyn ayaa ugu jira eh, muxuu aha duurkii wacalayhi meel bannaanad wax iska arki karaa ayuu soo baxayaa haddii halkii aad degta marka inay cayayaanka iyo daabooyinka socday ay ku maraan oy ku dhibaateeyaan ayaa suuragal ah weeyaan macnaa acu alibila xadaha macnaha uu leeyahay geela ha la siiyo qaybteeda min alardi ay arfiquu u dhimriya biha iyada fi sayri socodka litarca inay daaqdo fii xaali sayriha iyadoo socota wa qowluhu niqya ha uu huwa isaga bikasri nuuni nuunta oo la hoos dhaba iwa iskaani lqaafi qaafta oo mxuu la reebo wa bilyaai lmuhanaati yada mxuu ahaa la dhibciyey min taxt hoos laga dhibciyey wa huwa isaga almukhu waa dhuuxa weeyaan inta ay dhuux leedahay oynan abaarti iyo baahidii aynan asiibin dadejiya weeyaan nacam macnaahu asricuu biha la degdega weeyaan xataa tasiluu ilaad gaartaan almaqsida meeshaad u socotaan qabla an yadhaba intuusan tagin mukhuhaa dhuuxeeda min danki sayri socodka dhibkiisa iyo tacriiskana annuzuulu degitaan la dega bileyli habeenka la dega ayaa la yidhaha weyaan xadiidka aad wacan abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu tacala arda qala wuxuu abu qataada kaana rasulla rsulka al wuxuu ahay sal allahu alayh waali wasalam idaa kaana markuu safarin safar oo facarasa nabiga uu dega bileylin habeen uu dego iddajaca wuu saaxan jira nabiga calaa yamiinihi midigtiisa uu saaxan jiray wakhti fiican oo habeen markuu nabigeenna dega calayhi salaatsalaam wuxuu saaxan jira dhanka midigta ayuu saaxan jiray si caadi ah waida carasa hadduu habeen dega qubayla subxi salaad subax ka yara hore wakhtiyada saxarka markuu nabiga dega calayhi salaatu wasalaam nasaba wuxuu nabiga taagi jiray diraacahu dhurunkiis ayuu taagi jiray wa wadaca ra'sahu markaasuu madaxiisa saari jiray calaa kafihi calaa cashiisu nabiga saari jiray calayhi salatu wasalaam muslim qaala alculamaa culammada waxay yidhaahdeen innamaa nasaba wuxuu u taagay diraacahu dhudhunkiisa lianlaa yastaqriqa inuusan mxuuaha ku xeeldheeraanin uusan ku maashoonin fi nawmi hurdada oo fa tafuuta ay tagto salaatu subxi salaad subax can waqtiha waqtigeeda ay mxuuaha ka tagto weyaan ama ka taga waqtigeeda aw can awali waqtiha ama waqtigeeda qaybtii hore mxuu ahay la dhaafo weyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii haddii waqti caadi uu dego si caadi u saaxan jiray oo sida caadiga ahayd u saan jiray gacantuu barkan jiray iska saxan jiray haddii laakiin salaada fajir ka hore uu dego hurdo si aynu ula tegin nabiga calayi slat wuxuu taagi jiray gacantiisaa u taagi jiray dhudhankiisaa u taagi jiray kadibna isagoo saa u taagan ayuu nabiga saa u barkan jiray calayhi salat slam saasuu ugu jiray ilan moogta gacanta way ku daalaysaa markaad muddo yar madaxa ku haysa madax waa toban kiila dadka ugu madaxa yar waa shan kiila madaxa sida asalkaan waa toban kiila toban kiila marka qof ay gacantiisa saaranta waad garan kartaan waa culus hurdadii marka inuu hurda waa ku adkaanaysaxududadii waxba isyara qabani oo calayhi marka qof hurdadii aad uguma bogan karo laakiin markaad madaxa intaad soo daasha madaxa dhulka dhigato waa garan kartaan marka xaaladda meesha ay mari karto waana ku dhacday nabigeena cala sla slam iyo saxaabadii ayaantii uu nabiga cala slam xil saaray ninka la yidhaha bilaal ibn rabax uu xil saaray oo salaadda noo ilaali u yidhi kadibna bilaal uu tiirsaday radia allahu tacala canhu uu hashi ku tiirsaday kadibna qoraxdii kuleelkeeda uu soo kiciyey waad garanaysaan xadiikaas caadiyaa loo saxday markaas ayib xadiidka iyo aaaad an anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ardaahu qala wuxuu yidhi anas qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu alayh waali wasalam calaykum dushiinna ha ahaato ama man laazima biduljati habeen guuritaanka faina alarda arada maxaa yeelay tutwa waa la duuba bileyl habeenka waa la duuba weyan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin xasan adduljatu duljadana asayru fi leyl weyn caawa horaan u socnayna insha allahu tacala kitaab alfada'il inaan gaarno ayaan rabnaa marka sharax laguma dahi doono saa ula socdo baarak allah fiikum xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad wacan abi aclabata alkhushani radia allahu tacala canhu ardaahu qala wuxu yhi abi aclaba kaana annaasu dadku waxay idaa nazaluu haddii ay degaan manzilan boos tafaraquu way kala yaaci jireen way kala tegi jireen nin walba dhinaca wuu aadi jiray fi shicaabi buuraha jidadka muxuu ahay ku taagan shicaabta waxaa loo yaqaanaa jidadka yaryar oo labada buuroo mara ayaa shicaab la yidhahdaa fi shicaabi dhawaatiga ayay waxaa weeyaan ku kala tegi jireen dhawaatiyada iyo walawdiyati waadiyaalka ay kala yaaci nin walba meel buu iska aadi jiray faqaala rasuulrasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem inna tafaruqakum kala tegiina fii hadihi shicaab dhawaatiyadan aad ku kala tegaysaan iwa alowdiyati waadigaalkan inama dalikum kiinaas min ashaytaani buu ka ahaaday falam yanziluu ma ayna degeen bacda dalika maalintaa kadib ama markaa kadib manzilan boos ila ndama wuu u dunmi jiray bacduhum barkooda ilaa bacdin barka kale rawaahu abu daawuud nabiga ala saxaabadiis waxay ahaan jireen markay meel degaan qolo walba meel bay mxuu ahay aadi jirtay buuraha jidadka mxuu ahay yarafuula iyo meelaha takadaha iyo meelahaas ay aadi jireen iyo mxuu aha waadiyaalka waa kala yaaci jireen lidalika arrinta ayada waa mar ay dhacday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam soona marnay ninkii gaalka ahoo nabiga cala sl slam intuu yimid kadibna seeftiisii qaatay yidhi man yamnacaku minii oo allahu yidhi nabiga calayi slat hadii marka laisu dunnaan lahaa nabiga waa la arkaa waan laga waardaynlaha sooma iyagana saasay halis ugu jiraan sida awgeed nabigeena calaih sala slam amarkaas wuxuu ku bixiyey amar wuxuu ku bixiyey in markii meel la dega dunma oo meel laiskugu yimaado saxaabada marka arrintaeed way fuliyeen meel haddii ay degaan waxay ahaan jireen kuwa isu taga weeyaan radia allahu ardaahum isu tagitaanka iyo jamaacada waa wax qiimo badan tafaruqana faa'ida malah weeyaan tabardarri wuxuu keenayaa iyo khawar xadiidka aad an sahl bn camrin waqiila waxaa layidhi sahl ibn rabiic ibnu camrin alansaariyi almacruuf bibnu xandaliya loo yaqaano wa huwa isagana min ahli baycati ridwaan dadkii kun iyo dhowrka boqol ahaa oo mxuu ahay baycadii xudaybiye kula gal nabigeenna calayhi salatu salaam cala almowt inay dhintaan kula galeen ilaahayna uu caddeeyey inuu raalli dhammaantood ka noqday ayuu ka mid ahaa wey radia allahu tacala canhu ardaa qaal wuxuu yidhi mara rasuul rasuulka allah soo maray sala allahu aley waslem soo maray qad laxiqa uu ku dhagay dahruhu dhabarkiisa bibatnihi calooshiisa dhabarka iyo waxa isku dhegani calooshii waa baahi iyo rafaad iyo dhibaata awgeed wuxuu yidhi ittaqu llah war alla ka baqa fi hadi albahaa'im xoolahan ilaahay ugu baqa iyo xayawaankan almucjamati ee la hadaltiray aan hadlaynin aan hadalka lahayn weyaan hadli karin maxaa qofka hadduu hadli karo wuxuu dhihi kara dhibka halliga daaya lakiin xoolihii ma hadli karaan ilaha ugu baqa subxaana wa tacaala farkabuha fuula saalixatan ayadoo suban oo wanaagsan oo caafimaad iyo cadbalah fuula weeyaan wa kuluha cuna saalixatan ayadoo suuban oo wanaagsanna waxaa weyn fuula oo ka dhigta rukuub waxaad fuushaan laakiin iyadoo baaba'san inaad isticmaashaan ood cadaabtaan lama ogola ayuu nabiga kala jooda calaih slat rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan xadiidka aad waan abi jacfar cabdilahi bni jacfar radi allahu tacala canhuma qal wuxuu yidhi ardafanii waxaa i gadaal saaray rasuululahi rasulka al sal allah alay slam daata yowmin maalin khalfoo gadaashiis ayuu i saaray irdaafka waxaa la yidhahdaa qofka inuu intuu ama faras fuula amaba uu baqal fuula amaba dameer amaba riti uu fuula kadibna qof kalena uu gadaal ka saara weyaan dabakafuul weyaan dabakafuul ardafanii nabiga ayaa gadaal saaray sal allahu aleh daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah khalfahu gadaashiisa wa asara markaasuu igu siraystay ilaya aniga xadiian sheeka io war ayuu igu siraystay laa uxadiu bihi axadan min annaas qof dadka ka mid ahna uma sheegaya hadalkaasaga bal arka wiilkaa yar radia allahu tacala canhu ardaa wa kaana wuxuu ahaaday axaba ma statara wuxuu isku astura nabigkan ugu kalgacaylo badanya bihi isaga wa kaana wuxuu ahaaday axaba ma statara bihi wuxuu isku astura ka bihi isaga rasuulka al sal slam lixaajatihi marku xaaje gudana oo masquul iyo waxaasuu aadaa weeyaane hadafun shay muuqda hadafka waxaa la yidhahda kullu shayin cadiim shay kastoo weyn ama buuryar ha noqoto amaba waxa noocaas ha noqdeena ah, wax muuqda ayuu nabiga wax isku astur wuxuu ugu jeclaan jiray wax muuqda weeyaan hadafka oo shay muuqda aw xaa'ishu nakhlin amaba beer timir ah inuu isku astura ayuu nabiga jeclaan jira calayhi salaatu wasalaam yacnii haa'ita nakhlin beer timir a weyan xaa'idkan derbiga caadiga ahaa ma ahan waana la dhihi karaa isna laakiin bustaan baa loola jeeda weyaan xaa'idkan bimacnaa bustaan weeyaan rawaahu muslim haakada mukhtasaran imaam muslim saas isagoo u gaaban ayuu soo wariyey wazaada fiihi albarqaaniyu imaamka barqaani la yidhaahdo oo reer khawaarism ahaa raximahullah biisnaadi muslim bacda qowlihi xaaishu nakhlin markuu yidhi kadib fadahala nabiga wuxuu galay marka maxalushaahidka waa intaan dambe marka xaa'itan beer oo lirajulin nin uu leeyahay oo meel ansaari ka mid ah fa idaa fiihi waxaa ku sugan beerta gudihiisa gudaheeda jamalun riti ayaa ku sugan falamma ra'aa rasuula allah rasulka al markuu arkay sala allahu aleh ali wasalam jarjara waa ololay ama waa guuxay waa codka neefka geela ka soo baxa guuxana awrta iyo wixii la ah oo yaryar ayaa isticmaala weeyaan jarjara waa codeeyey ama waa ololay ama waa guuxay awrta ma ololaan awrta mise waa guuxan ya ragga geeleyda ya riin miya riin ritiga a waxa u dhexeeya miya laakiin ma ololaan muxuu ahay ritiga waa guuxa marka jarjarkaas waa guuxitaanka marka inkastoo de guuxitaanka inta badan baahi iyo dhibaato ma keento markuu qooqan yahay iyo markuu nicmaysan yahay ayuu guuxaritegi sooma laakiin markuu rabaasan yahay ma olola mis waa guuxa mis waa guuxun waxiis iyo qadhaaw ayib jarjara kadibna waa ololay ama waa guuxay wadarafat kadibna waxaa ilmaysay caynaahu labadiisa indhood ritigii ayaa muxuu ahay ooyey oo indhihii ilinka imaatay weyaan faataahu nabiy nabiga u yimid sal allah aleh wasalam ra'uuf raxiim nabigu wuxuu masaxay gacanta mariyey saraatahu kuruskiisa ay sanaamahu kuruskiisa i wadifraahu iyo tawaadiisa tawaada waa halkaas meesha dhagaha ka dambayso oo ritiga uu ka dhidida sida noo imaan insha allahu tacaala labadaas ayuu nabiga gacanta ka mariyay caleh slat slam kuruskana wuxuu ka mariyey gacanta ee tawaadana wuxuu ka mariyey gacanta ayuu ka mariyey nabiga calayhi salaat wasalaam fasakana kadibna waa degay oo ilinti waa ka goday codkiina waa joojiyey faqala nabigu wuxuu yidhi sal alla alay slam man rabbu hada aljamal ritigan yaa iskaleh liman hada aljamal ritigan yaa iskaleh yuu u sugnaaday ritigan weyaan fa ja'a waxaa yimid fatan wiil dhallinyaro oo min alansaari ka mid ah faqala wuxuu yidhi haada eh, ritigan lii aniga ayuu ii sugnaaday ya rasuulallahyo faqaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salat salaam afalaa tattaqi illaaha alla maad ka baqdid fii haadihi albahiima xoolahan ama xayawaankan maad alla uga baqdid allatii taasoo mallakaka uu ku hanad siiyey iyada fainahu ritigan yashku wuxuu sheeganaa ilaya an ii sheeganaa annaka adiga tujiicuhu inaad baahiso ood gaajo nafta kaga qaaday wa tud'ibuhu aad dhibaataysid tacaaba iyo rafaad aad nafta kaga qaaday ayuu ii sheeganaa ilaahay maad neefkan aan hadlaynin oo bahiimada iyo xayawaankan aad ugu baqdid weeyaan rawaahu abu daawuud ka riwaayat albarqaaniyi qowluhu difraahu huwa bikasri daal almucjama waiskaan ilfa'fada oo la reebo wa huwa lafdun waa lafdi mufrad difraahudaas yaan loo fahmin inuu muana yahay waa lafdi mufrada mu'anaun dhedegna ah weyaan marka waa tawaada weyaan annaga dakar ahaan baanu isticmaalnaa tawaad waa kaas qaal ahlulua waxay yidhahdeen adifra almawdicu waa booska alladii kaasoo yacraqu dhididka u ka qowluhu tud'ibuhu ay tutcibuhu aad dhibaataynaysa weyaan marka awrta iyo geela iyo xoolaha bahaa'imta in xuquuqdooda la ilaaliyo gaalada uma horraynin ha sheegtaan haddii ay rabaan laakiin islaamka waad garanaysaan meesha uu ka jooga dakhalat imra'atun annaara fii hirratin islaam baa naar ku gashay bisad ay xirtay oo meel ku xirtay wax kale kuma ayn samaynin meel ay ku xirtay cunadiina waa u diiday cabidna waa u diiday bannaanka inay iska marto ay wax soo raasatana uma ayna ogolaanin sidii ay naar xuquuqda marka xoolaha in la ilaaliyo diinteenna ayaa asal u ah weyaan oon la dhibaataynin xadiidka iyo siddeed iyo lixdanaad can anasin radi allahu tacala anhu qal wuxu anas kunnaa waxaan ahanay idaa nasalna haddii aan manzilan boos laa nusabixu aanan sunnaysanin xataa naxulla ilaa aan furna alriaala heeryada aan ka furno xoolaha heeryada dusha laga saaro ilaa aan ka dejinno oon dhulka ka dhigna ma aanan sunna dukan jirin ayuu leeyahay anas bin malik radi allahu tacala canhu ardaa in xoolihii oo soo daalay oo heeryadii iyo culaysku saaranyi kadibna iska sunnaysato arrinta iyada xuquuqdii xoolihii adna lakaga dhacaysa rawahu abu daawuud biisnaadin cala sharti muslim wa qowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafilata naafila iyo sunna ma jirin wa macnahu anna annaga maca xirsinaa annagoo ku dadaalayna ama dadaalkanaga lala qabo cala asalaat salaad ku dadaalna laa nuqadimuhaa kama hormarin jirin ala xati arixaali inaan heryada aan furno oon dhulka dhigno iyo wa iraaxati daabada iyo xoolihii aan wax ku wadannay gaadiidkii inaan u raaxayno sunnada kama hormarin jirin oo inaan ayaga u raaxayna ayaan sunnada ka hormarin jirnay ayuu leeyahay radia allahu tacala arda baabu icaanati rafiiqi qofka rafiiqa ah oo qofka la socda in loo kaalmeeyo ayuu u baab yahay baabkan weeyaan wa filbaabi baabkan waxaa ku sugan axaadiiu axaadiid kaiiratun ee tiro badan taqadamat noo soo hormartay ka xadiii wallaahu alla weyne fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu addoonka intuu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiis kaalmadiisa iyo wa xadii kullu macruufin macruuf la arkaba sadaqatun waa sadaqa ee waashbaahihima iyo labada xadiis wixii la nooca ayaa baabkan loo daliishan karaa weeyaan xadiidka sagaal iyo sagaal iyo lixdanaad an abi saciidin hudri radi alahu tacala anhu ardahu qal wuxu yih abi saciid baynamaa goor naxnu annaga fii safarin safar aan ku sugannahay id ja'a rajulnin baa yimid calaa raaxilatin daaba uu saarnay ama hal uu saarnay oo lahu isaga uu leeyahay fajacala markaasuu gudagalay yasrifu inuu leexiyo basarahu araggiisa yamiinan midig iyo washimaalan araggiisa ayuu marna midig saas dadku dhowraa marna bidax oo indhihiisa laga akhrisan karo war wax ila qabtaay yaa i yaa dhibkaan haysto ila wadaagaay arin noocaas ah ayaa waxa weeyaan ka muuqatay wejigiisa ninbaa yimid fajacala wuxuu gudagalay marka yasrifu inuu leexiyo basarahu araggiisa yamiinan midig iyo washimaalan bidax faqaala wuxuu yidhi rasulla rsulka al sal slm man kaana qofkuu ahaaday macahu isaga maciisa fadlu dahrin dhabar ziyaada ah oo la fuuli kara weyaan amaba riti ha noqdo amaba dameer ha noqdo ama faras ha noqdo dhabar la fuuli karo oo ziyaado qofkii haysto falyacud bihi ha kula laabto oo ha siiyo calaa man laa dahra lahu qofkii aan dhabar haysanin weyaan waman kana lahu fadlu zaadin zaad iyo sahay dheeriya qofkii uu sugnaadayna falyacud bihi ha kula laabto ala man qof laa zaada lahu zaad aanan lahayn weyaan oo iscaawiya oo isu kaalmeeya oo isu dhimriya ayuu nabiga le calayhi salaat wasalam fadakara wuxuu nabiga sheegay min asnaafi ilmaali maalka noocyaalkiisa maa dakara wuxuu sheega weyaan dharkii iyo kabihii iyo xol inuu sheega laga yaaba marka xataa ra'ayna ilaa aan ka yaqiinsanno oon ka malayno annahu la xaqa xaq inuusan u sugnaanin liaxadin qof oo mina anaga naga mid ah fadlin dheeri ah dheeri ah inaanan anaga xaq ku lahayn oonba noola ogoleen ilaa aan ka muxuu malayno weeyaan oon ka ra'yin arrinta rawahu muslim marka qofkii wax dheeri ilahay uu siiy subxaana watacala oo ka maarma walaalkiisna baahan yahay inuu muxuuaha kula noqdo oo dulalkii ayaa nabiga amra calayhi salat slam xadiid sagaal boqol iyo toddobaatanaad wa can jaabirin radi allahu tacala canhu can rasuli lah rsulka alle sal annahu nabigeenna araada wuxuu doonay an yaqzuwa inuu duulaan qaado inuu duula ayuu nabiga doonay fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara almuhaajiriin muhaajiriinta makaano kulunkeediiyow walansaariansaari meeshii aad ku kulanteen yani iyaguu la hadlaya reer muhaajiriin iyo ansaarow kulankoodii ayuu nabiga la hadlaya calaihi salaat salaam inna min ikhwaanikum walaalihim waxaa ka mid a ah, qowman ayaa ka mid ah laysa lahum maalun xoolo aanan haysan hanti aanan lahayn walaa cashiiratun tolna aan lahayn falyadumma hadduma axadukum midkiin ilaahi isaga alrajulayn laba hadduma weeyaan aw aaa ama saddex waa tacalluqi caadigaha ah. xirow iyo xarfu jarba tacaluqlaan ma joogaanarintalihi jir weyaan raggan waa rag dhibaysan tol aanan lahayn xoolana aan haysanin tol ay u dunmaan oo ay ku leexdaanna ma laha iyo qaraabo xoolana ma haystaan ay dad kaga maarmaan waaleyh nabigu wuxuu faray calayi slat nin walba oo adinka idinka mid ah muhaajiriintii ansaartii raggoodii ayuu nabiga la hadlay calayi slat slam laba nin ama saddex nin ha tacalluqa oo ha la wareego oo ha caawiyo oo wuxuu u baahan yahay wuxuu awoodi kara ha siiya oo asaga ha lagu ogaada ayuu nabigana calayhi salaatu wasalaam nacam famaa liaxadina saxaabiga jaabir wuxuu leey marka famaa liaxadina midkanaga uma sugnaanin min dahrin dhabar dhabarka dahriga waxaa weeyaan waa gaadiid min dahrin gaadiid oo yaxmiluhu isaga xambaara ilaa cuqbatun cirabtan mooyane oo lagu kalaytamo qofkaana fuuli markuu laba kilomitro kale ama saddex kilomitro kale uu ku socdo uu saarnaado raggi kale oo labada ahaa oo muxuu aan ritiga ay isla lahaayeen ayaa kadibna uugu degayaa wuu lugoynaya kiyaa fuuli saasay ilaa halkaan ishikintari ninbaa fuuli halkaan ilaa muxuu ahaa feeda ninbaa fuuli halkaan ilaafeeda ilaa garoonka nin wahaakada inta kale waa lugoynayaan tacaqubka waa noocaas in lagu kallaytamo in lagu kallaytamo weeyaan nacam famaa liaxadina midkanaga uma sugnaanin min dahrin gaadiid oo yaxmilu xambaara ilaa cuqbatun ka laytan mooyane amaba ciribtan bimacnaa yacni wuxuu la jeedaa ka cuqbati axadihim iyaga siday ugu kallaytamaan weeyaan qaala wuxuu yidhi fadamamtu waan soo dumay ilaya aniga inayni laba aw aa ama saddex maa lii iima sugnaanin ilaa cuqbatun midkood siduu u kallaytamo min jamali ritigaygii ritigaygii ayaa laba nin ama saddex ninoo kale aan idhi waa isla leenahay kow kadibna waxaan samaynaynaa ninkiiba in go'on ayuu fuulayaa markii aad wakhtigiisa dhammaado kii kalea ku wareegi ayagii nin mid aho marka ritiga wada leenahay ilaa aan ka noqdo weeyaan oo nabiga calayhi salatu salam amarka u bixiyey ayaan qaadanay oon ku camal falnay ayuu leeyahay jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacala canhu ardaa abu daawuud iyo xadiidka wariy wa xadiid xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatanaad wa canhu jaabir waxaa laga wari qaal wuxu uhi jaabir kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sal slam yatakhallafu mid dib mara filmasiiri marka la socdo oo safar lagu jira weeyaan fa yusji wuxuu soo kaxayn jira nabiga calayhi salat salaam addaciifa kan dabarta daran oo haraaga ah oo dadka ka haro oo saanta gaaban ayuu nabiga soo kaxayn soo saari jiray oo yadcuu lahu uu u ducoyn jir nabiga calaih slat slam rawahu abu dawuud ayaa xadiidka wariyey biisnaadin xasan nabiga calaih slat slam waxaad ka garanaysaa arrinta iyada siduu ugu naxariistanaya saxaabadiisa iyo meeshu ay ka joogeen weeyaan radia allahu tacala canhum ardaahum baab kale weyaan baabu maa yaquulu wuxuu yidhaahdo idaa rakiba hadduu qofka fuula adaabbata daaba hadduu fuula gaadiidkiisa hadduu fuula lisafari safar u fuula wuxuu ku dhawaaqa ayuu halkan u baabya weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi wajacal lakum rabbi wuxuu idiin yeelay idin uumay idiin ahaysiiyey min alfulki doomaha iyo walancaami ah, eh, eh, nicmoolayda xoolaha weeyaane maa tarkabuuna waxaad fuushaan weeyaan litastawuu inaad ku ekaataan calaa uhuurihi dhabarradiisa uma tadkuruu aad xustaan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa ida stawaytu markaad ku ekaataan calayhi dushiisa aw taquuluu aad tidhahdaan marka waxa la dhaha waatan subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana waxaa nasahan ceeboo dhan ka hufan oo ka nasahan alladii allihii sahara noo yasiray lana annaga haadaa markuubkaan aan saarannahay wamaa kunnaa ma aanan ahayn lahu isaga muqriniina kuwa awooda oo mxuu inaan yeelanno oon abuuranna oon samaysanna kuwa awooda annaga ahayn wainaa annagana ilaa rabbinaa rabbigannaga ayaan lamunqalibuuna u gidoomaynaa weeyaan saasuu ilaahay subxaana wa tacaala na faray wuxuuna uumay doomihii umay nicmooleydi geeli iyo loodigeeli eh, iyo mxu fardihii iyo sidoo kale mxuu ahaa eh, dameerihii iyo baqashii iyo wixii la fuula ayuu rabbi noo abuuray subxaana wa tacaala aayadda kale waxay ahayd waalkhayla waalbiqaala walxamiira litarkabuuha waziina inaad fushaan iyo qurux xaraga maxay ahayd marka wayakhluqu ma la taclamuun waa baabuurtii iyo diyaaradihii iyo doomankan dheere iyo waxa la midka ah ood rabbi noo yaasiray subxaana wa tacala ayuu rabbi ishaaray markii intaba la fuulo maxaan leeyahay subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniina waina ila rabbina lamunqalibuun ducada ayada ah iyadoo tafsiilah nabigeenna cala sla slam isagoo ku dhawaaqaanoo noo iman insha allahu tacala lidaalika diyaaradaha qaar oo muslimiinta dalalka muslimiinta qaar ay leeyihiin ducadaas lagama taga sida hadda daa'ira sacuudiya khudada sacuudiya oo kale ducadaas meel kasta ama maraykan ha socoto ama ka imaado ama keenyaha u socoto ama meel ay u socotaba ducadaas way akhriyaan waxaa kaloon ku arkay diyaaradda alcarabiya ay leeyihiin oo shaariqa laga leeyihi imaaraadka ayna saasoo kale diyaradda waxaa jira marka ducadaas weligood aan ka tegin weliba waxay samaynayaan hoos waxay ku soo qorayaan iyadoo mxuu aha ingiliish amaba faransiis lagu tafsiiriyey ay ducada soo qoraan weeyaan waa aad u fiican runtii xadiid sagaal iyo laba iyo toddobaatanaad wcan ibni cumar radi allahu tacala canhuma cbdullahi bn cumar ana rasula rasulka ale sal l slm kaana wuxuu stawa hadduu ku ekaado uu fuula calaa baciiri rirtigiisa haarijan isagoo u baxaa ilaa safarin safar kabara allahu akbar ayuu dhihi jiray alaaan saddex jeer uma qaala wuxuu dhihi jiray lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun waa inta haddaan soo fasirayni allaahuma allahayow inaa annaga nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarina safarkanaga hada ee kana albira samafal iyo wanaag iyo wataqwa alla ka wa min alcamali camarna inaad noo yasiirta maa tardaa wixii aad muxuu aad ku noqonayso oad ka tahay weeyaan allaahuma alla hawin noo yasir oo noo fududay calaynaa dushanaga safaranaa safarkanaga hada ee kana watwi naga duub cannaa xagganaga bucdahu fogaantiisa naga duub oo noo duub noo soo duub noo soo koob weyaan allaahumma anta adiga ayaa asaaxibu saaxib ah fi safari safarka adiga ayaa saaxibnagula ah weyaan waalkhaliifatu khaliif fil ahli ehelkana adiga ayaan rabbiyow kaaga soo tagnay oon kugu hallayna weeyaan allaahumma allahyow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min wacaa'i safari safarka dhibaatooyinkiisa iyo wa ka'abatil mandari aragga murugada lah iyo wa suu'i lmunqalabi noqoshada xun filmaali maalka iyo walahli ahalka iyo walwaladi carruurtaba weeyaan waidaa rajaca markuu nabiga laabtana ood safarti ka noqda ood intuu meeshii u socday gaara ka soo laabtana qaala hunna ducooyinkaas iyo kelimaadkaas ayuu nabiga dhihi jiray wazaada fiihinna nabiga wuxuu ku kordhin jiray aa'ibuuna ay naxnu annaga aa'ibuuna waan soo laabanay taa'ibuuna waan towba keennay caabiduuna ilaahay baan caabudaynaa lirabbina caabiduuna waxaan caabudaynaa lirabbina caabiduuna ilaahay baan caabudaynaa cafwan lirabbina rabbiganagana xaamiduuna kuwa ku mahadiya oo ku mahadnoqo ayaan nahay weeyaan aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun rawaahu muslim nabigeenna calaih slat slam saas ayuu marka ducadaas u akhrin jiray subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ila rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira wاltaqwa wa min alcamali ma tarda allahuma hawin calayna safarana hada wadwi cana bucda allahuma anta asaaxibu fi اsafar wاlkhaliifatu fi اlأhl allahuma inii acuudu bika min wacfaai safar wacfaaga waa shidada iyo dhibaatada safarta safarta waa qiطcatu min alcadaab waa noo iman doonta insha allahu tacala waka'aabat ilmandar ka'aabada waa murugada qofka waxun intuu arka ama ay ku dhacaan kadibna muruga culus ay fuusho weeyaan iyo hami ka'aabat ilmandar maxaa haddii wax ay dhacaan ama adiga wixii safarkii kugu dhaca amaba waxaa weeyaan dadkii kaa dambeeyey ay ku dhacda dhibaato shaki malan qofka muruga ayaa ku dhacaysa weyaan wa suu'i lmunqalab noqoshada oo xun oo reerkii iyo maalkii iyo carruurtii oo dhibaatooday ama ay dhibaato gaartay inaad ku noqoto waa arrin ayadna aad u xun intaba ilaahay buu nabigeenna ka maangeli jiray calayhi salaatu wasalaam markuu safar yahay markuu noqdana wuxuu ku kordhin jiray ilaahay baan usoo noqonnay aan u soo laabannay cafwan ehm, waan soo laabannay ilahay baan u tooba keennay ilaahay baan caabudaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacala intaas ayuu nabiga isdabadhigi jiray sal allah alay slm rawah muslim macnaa muqriniina macnaheeda waxay tahay wama kuna lahu muqriniin macnaheeda waxaa weeyaan muiiqiina kuwa awooda oo awoodula inaan abuuranna oy noo fududaata ma nihin weeyaan wlwacau bifatxi waawi waawdoo la korrabi waiskaan cayn caynta oo la reeba almuhmala ee dhibac tiran wa bihaai ha la ahriya almualaa ee saddex dhibcood kor laga saari iyo bilmaddi lamida wacaaa la yidhaahdo wahiy ayadan ashiddatu waa dhibaata wlka'aabatu bilmaddi ka'aaba la yidhaahdo bilmaddi wahiy ayadana tahayuru nafsi nafta oo doorsoonta min xusnin iyo wanaxwihi muruga iyo wixii la midka an abdlahi bn sarjisin cabdlahi bn sarjisa radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yidhi abdlah kaana rasul rasulka alle wuxu ahy sal allah slam idaa saafara hadduu safra yatacawadu ilahay buu ka magangeli jiray min wacaa'i safari safarka dhibaatadiisa iyo wa ka'abati lmunqalabi noqoshada murugadeeda iyo walxawri noqosho iyo nusqaamitaan bacda alkowni ahaasha kadib alxawr waxa weeya nuqsaan waa nuqsaan in qofka nuqsaan iyo mxuu ahay yaraasho ay ku dhacdo bacda alkawni ahaasho iyo buuxsan iyo wanaag kadib in qofka aad naqsi ku dhaca weyaan ayuu ka magangeli jiray iyo wa dacwat almadluumi qofka la dulmiyey habaarkiisu ilahay ka magangeli jiray iyo wa suui lmandari arag xun ayuu nabiga ilahay ka magangeli jiray alai slam fi lahli ehelka iyo walmaali maalka rawahu muslim haakada fi saxiixi muslim saas saxiix muslim ayaa ku sugan weyaan alxawru bacda alkawni binnuun la ahriyo wakada rawaahu tirmidiy tirmidina waa wariyey wanasaaiyu qaala tirmidi wuxuu yidhi wayurwaa waxaa la wariyay alkawr bira wakilaahumaa lahu wajhun labadaba weji ay leeda weyaan in la yidha alxawru bacda alkawni iyo in la yidhahdo alxawru bacda alkawri la yidhahdo oo labadaba ra laga dhiga xawri kawri iyo xawri kawni saas weeyaan qaala alculamaa culamada waxaa yidhahdeen imam nawwi hadalkaas kala wa macnaahu binnuuni iyo wara'i jamiican marka kawni la yidhahda iyo kawri la yidhahdaba waxaa weeyaan dhammaantood alrujuucu noqosho la noqdo weeyaan min alistiqaamati toosnaan laga noqda ow ziyaadata ziyaada iyo mxuu ahay korar laga noqda ila naqsi nuqsaan loo noqdo weyaan dibudhac inuu dhaco weyaan qaaluu waxay dheen riwaayatu raa'iraada riwaayadeeda ma'huudatun waxaa laga soo qaatay min takwiiri alcimaamati cimaamada wareejinteeda oo madax lagu wareejiye wa huwa isagana takwiirka lafuha waa duubitaankeeda wa jamcuha aruurinteeda weyaan wa riwaayat nuuni nuunta muxuu ah riwaayadeedana min alkawni kown baa laga soo qaaday ahaasho masdaru kaana yakuunu kawnan idaa wujida haddii la helo weyaan wastaqarra uu sugnaado nacam xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad wacan cali bni rabicata qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu utiya isagoo loo keenay bidaabbatin gaadiid ayaa loo keenay liyarkabaha inuu fuula falammaa wadaca markuu dejiyey ood saaray rijlahu lugtiisa fi rikaabi meeshii laga fuulaayey neefka baashan yaroo birta soo raaracdo markuu lugta saa u saartay waxyaabaha lagu furo awrta ama faraska lagu furo weeyaane markuu lugta u saartay rikaabtii qaala wuxuu yidhi bismillaah falamma stawaa markuu ku ekaaday calaa dahriha dhabarkeeda saa u fulayna ee qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah ilaahay baa mahadla aladii allahaasoo sahara lana noo sakhira noo yasiray haadaa daabbadan iyo gaadiidkan wamaa kunna annagana ma lahu isaga muqriniina kuwa awooda oo daaqa iyo awoodula ma nihin weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi cali alxamdu lilaah ilaahay baa mahadla aaaa maraatin saddex jeer busaa yidhi uma qaala wuxuu yidhi allahu akbar allah akbar ayuu yidhi aa maraat saddex jeer uma qaala wuxuu yidhi subxaanaka allow nasahnaanta oo io hufnaanta innii aniga dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftayda oon ku gardarooday faqfir dhaaf lii aniga innahu laa yakfiru ma dhaafa dunuuba ilaa anta adiga mooye intaasu isdabadhigay sayd cali radi allahu tacala anhu arda lugtuu saaray bismillahi u yidhi dhabarkeedu ku ekaaday kadibna wuxuu ahriyay alxamdu lilah aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin kadibna saddex jeer buu alxamdulilah yidhi saddex jeer buu allah akbar yidhi kadibna wuxuu akhriyay subxaanaka inii dalamtu nafsii fakhfir lii inahu laa yakfiru dunub ila anta intaas markuu yidhi uma daxika kadibna waa qosli ayuu la dhacay cali ibn abi aalib radi allahu tacala an arda fa qiila waxaa loo yidhi yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkoodiiyow min ayi shayin shaygaba daxigta aad ku qosashay weeyaan qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nabigaan arka sal allah slam facala isagoo falay kamaa facaltu sida aan falay weeyaan uma intaa kadibna daxika wuu qoslay faqultu waxaan yaa rasuullahyow min ayi shayin shaygeeba daxigta aad ku qosashay weeyaan qaala wuxuu yidhi inna rabbaka rabbiga yacjabu wuxuu la yaabaa min cabdihi addoonkiisuu la yaabaa idaa qaala markuu yidhi ayuu la yaabaa li lii allaw ii dhaaf dunuubii dunuubtaydii dhaaf markuu yidhah ayuu rabbi la yaabaa yaclamu wuxuu ogsoon yahay annahu laa yakfiru inuusan dhaafayn adunuuba dunuubta idaa qaala markuu yidhahdo ikfir lii dunuubii dunuubtayd ii dhaaf yaclamu addoonkan wuxuu ogsoon yahay alla hadalkiisa marka hadalkan dambe yaclamu alla wuxuu ogsoon yahay annahu laa yakfiru inuusan dhaafayn adunuuba dunuubta hayrii aniga midaan ahayn weeyaan saasuu rabbi mxuahaku qoslaya muxuu ahaa subxaana watacaala nabigu ku qoslaya alayh slat slam ilaah inuu la yaabaya subxana rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasan wa fii bacdi nusukh xasanun saxiix wa hada lafd abu daawuud marka haddii la yidhaahdo cajabka iyo layaabitaanka waa layaabid oo taliiqu bicadamatihi wa jalaalihi wa sulطaanihi wa cilmihi wa kibriyaa'ihi wa daatihi jala jalaaluhu isaga u qalantaa weyaan waa layaabitaan isaga u qalanto laakiin layaabitaan aqoonlaan ay keenaysa ma oo qofka mararka qaar waxuu la yaabaa waxaa laga yaaba inuu ula yaabo waxa inuusan aqoonin wax cusub intuu arka la yaabo ayaa laga yaabaa layaabka alla kaas ma ahan weeyaan ka duwan waa layaabitaan u qalma rabbigan subxaana wa tacaala annaga sida uu yahay iyo siduu ula yaaba ay taayada isweydiinteedana waa bidca weeyaan siduu imaam maalik caddeeyey calayh raxmat ullah fii baabi alistiwa baab kale weyaan baabu takbiir musaafiri musaafirka takbiirtiisa iyo allah akbartiisa idaa sacida hadduu fuulo ahanaayaa takadaha markuu fuulo weyaan takadaha waxaa weeyaan labada buurood buur ba halkaan ku taallo buurna halkaanay ku taalla meel marka yara sarrayso oonan dhul ahayn aa u dhaxayso oo buurtaan aan gaaraynin tan aan gaaraynin waa yaro kor u qaadan laakiin buurta kalema gaarayso marka inta badan buuraha lama fuule eh, labada buurood meesha udhexaysa ayaa la maraa oo jidadka ay maraan inta badan marka takad ayaa la yidhahda sanaya marka qofka markuu takadahaas fuula iyo sanaayaagaas markuu fuula inuu allaahu akbar yidhaahdo ayuu baab yahay weeyaan baabu takbiiri lmusaafiri qofka musaafirkaa takbiirtiisa idaa sacida markuu fuula asanaayaa takadaha iyo washibhahaa iyo takadaha meelaha u eg weeyaan iyo wa tasbiixihim inuu yidhaahdo subxaana allah idaa habata markuu hoobta alwdiyata waadiyaalka iyo wanaxwaha iyo meelaha wanahyi iska reebitaan iska reeba can ilmubaalaqati in lagu xeeldheeraado birafci sawti sawtka koruqaaditaankiisa bitakbiiri allaahu akbarta iyo wanaxwi wixii la in kor aad looga qaado oo lagu xeeldheeraado in laiska reeba ayuu baab yahay marba qofka mu'minka ah aad safar galo meelaha sarsara markuu fuulaa inuu yidhahdo allahu akbar markuu hoosu degana meelaha hoose uu maraana waa noo iman insha allahu tacaala inuu subxana allah yidhahda an jaabir radi allahu taala anhu qal wuxu yidhi jaabir kunnaa waxaan ahnay idaa sacidnaa markaan fuulna kabbarnaa allah akbar aan dhihi jirnay waidaa nazalnaa markii aan degnana sabbaxnaa subxan allahi aan dhihi jirnay rawah lbuhaariy marba haddii la fuulo waa allah akbar markii la degana waa subxaan allah xadiid aad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qal wuxu yhi abdullahi bn cumar kaana nabiy nabiga nuxu ahy sal slam wajuyuushu ciidamadiisa idaa calow markii ay fulaan athanaaya takadaha kabaruu allah akbar ay dhihi jireen waida habatuu haddii ay degaana sabaxuu subxan allah ay dhihi jireen rawah abu daawuud biisnaadin saxiix wa xadiid saxiix liqayrihi weeyaan xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad wa canhu waxaa laga wariyey ibni cumar radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiy nabigu wuxu ahy sal slem idaa qafala markuu ka soo laabta min alxaji xaj uu ka soo laabta aw ilcumrati cumro uu ka soo laabta kullamaa awfaa mar alla markuu fuula calaa aniyatin takad aw fadfadin meel sallax ah ama gawaan ah oo sarraysa weyaan waa meel adag oona sarraysa weyaan gawaan amaba sallax laakiin meel hoose maahan sarrayso markuu nabiga fuula calayhi salatu salaam fadfadka kaa weyaan ka bara allah akbar ayuu dhihi jiray alaaan saddex jir uma qaala wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu hu cala kulli shayin qadiir aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allah wacdah wanasara cabdah wahzama alaxzaab waxdahu muttafaqun calayh ducadaas u ahrin jir nabig alai slat slam laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooyane waxdahu xaaluy keligii laa shariika wadaayna lahu isaga uma sugna lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooye walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wa huwa allana calaa kulli shayin shay la arkana qadiirun qaadiru mid awado weeyaan aa'ibuuna annaga waan soo laabannay taa'ibuuna waan towba keennay caabiduuna allaan caabudaynaa saajiduuna waxaan u sujuudayn lirabbina rabbiganaga xaamiduuna waan mahadinaynaa wanasara cabdahu addoonkiisa oo nabi maxamed in uu gargaaray iyo muminiinta kaleba wa wahazama alaxzaaba wuxuu jibiyey uu burburiyey uu ka adkaaday alaxzaaba kuwii isbahaystayna waxdahu keligiis muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim idaa qafala markuu nabiga kasoo laabta idaa qafala markuu ka soo laabta min aljuyuushi ciidamada aw isaraaya gaadiilada aw alxaji xaj aw alcumrati cumrada ayuu ducadaas nabiga ahrin jiray calayh salat slam qowluhu awfaa ay irtafaca uu fula weyaan wa qowluhu fadfadin huwa bifatxi alfaa'ayni baynahuma waxaa u dhexaysa daalun muhmalatun daal aanan dhibac lahayni saakinatu inay raben fad la yidhahdo wa aakhiruhu daalun ukhraa daalkanla ay mxuuaha u dambayso wa huwa isaga alghaliidu waa meesha adag almurtaficu eena sarrayso min alardi arrada weeyaan gawaan adag amaba sallax adag waxaa tidhahda weeyaan ama magac kaadhuhas an abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rajula ninba qaal wuxuu ya rasul allahyow innii aniga uriidu waxaan doonaa an usaafira inaan safro fa awsin ii dardaaran qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sala slam calayka dushaada ha ahaato oo laazim bitaqwallahi taqwada alleh iyo watakbiiri inaad allahu akbar tidhaahdo calaa kulli sharafin meel alla oo sarrays meel alla meesha sarrayso inaad allahu akbar tidhaahdo ku dadaal weeyaan falama walla rajulu markuu ninkii joostay qaala nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam allaahumma allahyow awi iuub lahu isaga albucda dhirarka uduub weyaan usoo gaabi meeshuu socda wahawin calayhi safar safarkana uyasir oo u fududay weyaan safarka waa dhib badan yahay waa noo imaan doona insha allahu tacala inuu cadaabiya weyaan rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiiku waa xadii xasan wahuwa kama qaal xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaahu an abi musa ashcri radi alahu taala anhu arda qal wuxuu yidhi abu musa kunaa waxaan maca nabi nabigaan la jirnay sal allahu aleh ali slam fi safarin safar fakunaa waxaan ahna idaa ashrafnaa haddii aan fuulna ama aan galno ama aan ku soo baxna calaa waadin idaa ashrafnaa markii aan ku soo baxna calaa waadin waadi oo waadi inaan ku hoban hay noqoto hallalnaa laa ilaaha ila allah ayaan dhihi jirnay wa ayaan dhihi jirnay wartafacat waxaa kor u kici jirtay aswaatuna codadkanaga ayaa kor aadhi jira weyaan faqaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sal allah alay slam ayuha naas wardadow arbacuu aw arbicuu u dhimriya anfusikum nafyaalkan u dhimriya weyaan naftiina u dhimriya irbaaca fa inakum adinka laa tadcuuna ma asamma mid dhagala ma tugaysaan uma yeeranaysaan weyaan walaa haa'iban mid idinka maqan uma yeeraysaan inahu macakum adinka ayuu idinla jiraa weyaan waa maciya waxa weyaan caama iyo khaasa labada weyaan maxaa yeele muminiinta macyo caamna rabbi uula jira subxana watacaala mid khaas ahna si goonihan ayagu ula sii jira weyaan nacam alla samiicun mid maqal badan qariibun dhowaan badan weeyaan marka dhawaaqa yaraysta oo si tartiiba ah allah u barya weeyaan subxana wa tacaala arbacuu bifatxi lba'i lmuwaxda ay arfuquu bianfusikum bacda in la kordhaba ayuu imaamka sheegay caleyh raxmatullah arbacuu war u dhimriya bifatxi lbaai lmuwaxada bacda mxuuaha dhibacdale oo la kordhaba arfuquu bianfusikum aw arfiquu bianfusikum naftiinna u dhimriya weeyaan baabu istixbaabi ducaai ducada sunanimadeeda fi safari safarka lagu ducaysto ayuu baab iyo baabkan weya xadiis aad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu yhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay waslam alaau dacawaatin saddex duca mustajaabaatun waa ducooyin la ajiibay laa shaka fiihinna shakina kuma sugna ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tiriyi marka dacwat lmadluumi qofka la dulmiyey oo laga gardaran yahay lagu gardarooday dacwadiisa iyo lama radiyo ayuu nabi yidhi calayhi salaat salaam muslimiinta maanta waa madluumiin weeyaan marka ducada gacmaha korra loo taaga waad aragtaan marka dacwat almadluum waxaa weeyaan lama radiyo tan labaad waa dacwat almusaafiri qofka musaafirka ah oo jidka iyo socotada haayo ducadiis asna lama radiyo musaafirka waa loo batayba weyan ummadda somaaliyeed khaasatan safar maba ka baxda wa dacwat alwaalidi waalidka dacwadiisa iyo mxua ducadiisa calaa waladihi waladkiisa uu mxua duceeyo ama u duceeyo ama u habaaro iyadna lama radiyey weyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qala wuxuu tirmidi xasanun aw xadiidun xasan walaysa fii riwaayati abi daawuud abu daawuud rawaayadiis kuma sugna calaa waladihi kuma sugna weyaan xadiidkaas waa xadiid xasanun lighayrihi marka saddexdaas goobood ducooyinkaas mustajaabka ah in lagu dadaalo dulmiga waaba iska taagan yahay muslimiinta maanta waxawy xaaladood waad aragtaan fii mashaariq اlardi wamaqaaribiha dulmiga uu iska taagan yahay marka qofka inuu mxuu ah la baryo subxana wa tacala inuu dulmigaas ka dulqaado muminiinta iyo muslimiinta ducaa la ajiibi lakin man yadcu rabbahu taasaa muhiima biqalbin muuqinin ducada markaad turaysa waxaa way qofka ood ilaahay barya subxana wa tacaala inuu u baryo wahuwa caazim wahuwa xaqiiqi in alla subxana wa tacala ducadiisa maqla inuu mudar yahay dibaysan yahay aman yujiibu lmuara ida dacaah marka halkaas isagoo toogana waa inuu mxuu aha saasaa loo barya subxana wa tacaala ilaha inuu ka ajiiba subxana wa tacala kan kale musaafirka kana dambeeyana waalidka liwaladihi lidalika waladka iyo canuga la dhalay wax kastoo sameey xumaana in la habaana ma ahan weeyaan nabi nuux calayhi salaam waad garanaysaan yaa bunayar kam macana walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawi ila jabalin yacsimunii min alma qaala laa caasima lyowm amr la ila man raxim xitaa marka la halaagay waa ti uu leeya ina bnii min ahli halkaasuu la soo istaagay kadibna waa tii la waaniyey oo allah subxana wa tacala canaan kulul lagu dhigay nabi nuux calayhi salaam wahuwa min ulilcasmi min arusul naam ayib xadiidka waa baab kale baabu maa yadcu bihi wuxuu ku dacay qofka idaa khaafa hadduu ka baqa naasan dad aw hayrahum ama iyaga waxaan ahayn hadduu qofka dad ka baqo iyo wax ayaga aanan mxuadad aanan ahayn xataa uu cidood iyo dhibaateey ka baqo bahallahan duurjoogta iyo uu ka baqo qofka haddii marba baqid ay gasho muxuu ku ducaysanayaa ama dadka ka baqa ama kala ka baqa weyaan xadiid boqol iyo kow iyo sideetanaad waan muusa alashcari radi allahu anhu arda ana rasula rasulka al sal lla slam kana nabigeena idaa khaafa qowman qola hadduu ka baqa qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allaahuma allahyow innaa anaga najcaluka waxaan ku yeelaynaa adiga rabbiga fi fii nuxuurihim dhuuntooda ayaan ku yeelaynaa ilaahayow muxuu dhuungal u noqon dhuuntooda gal weeyaan oo muxuu ahaa eh, dhibaatay wanacuudu bika waxaan kaa mangelaynaa min shuruurihim shartoodana ilaahay waan kaa mangelaynaa shararyaalkoodana waan kaa mangelaynaa allahuma allahyow innaa annaga najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika waan kaa maangelaynaa min shuruurihim sharariyaalkoodaan ka maangelaynaa shartooda tirada badanna oo geenka badanna waan ka maangelayna rawahu abu daawuud wanasaa'i biisnaadin saxiixin weya xadiidku waa xadiid saxiixa baab kale weyaan baabu maa yaquulu qofku wuxuu yidhahdo idaa nazla manzilan boos hadduu qofka dego muxuu ku dhawaaqaya muxuu ku ducaysanayaa xadiid aad waan khawlata binti xakiimin radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi khawla samictu rasuulahi baan ka maqlay sala allah alay slam yaquul nabiga noola man nazla qofkii dega manzilan boos dega uma intaa kadibna qaala yidhahda acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yartaxila min manzilihi dalika rawahu muslim wuxuu le nabigeena calayhi salaat salaam man nazla qofkii dega manzila meel dego uma kadibna qala yidhahdo acuudu waxaan magangalayaa bikalimaat illaahi kalimaadka la taammaata ee taamka ah min shari maa khalaqa wuxuu khalqay shartoodan ka magangalaya lam yadurahu ma dhiba shayun shay xataa yartaxila ilaa uu rarto uu ka min manzilihi dalika booskiisaas kaasah weyaan rawahu muslim marka qofka meel hadduu badego ood safartood meel degto mugdi ha noqoto amaba meel nuuray ha noqote meel wanaagsan meel xun ha noqotee ducadaas inuusan qof kilmaamin uu yidhahda acuudu bikalimaat illaahi taammaati min shari maa khalaq in allah wax oo dhibaatayna ma jiraan weeyaan xadiidka aaaoiyoadeaad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulah bn cumar kaana rasuulka alle wuxuu ahay sala allahu aleh ali waslem idaa saafara hadduu safro oo fa aqbala alleylu habeenka uu soo qaabilo qaala nabigu wuxuu dihi yidhi sala allahu aleh waslem yaa ardu arloy ama dhulow rabbii rabbigay iyo warabbuki rabbigaaba allaah waa alla weyne acuudu billaahi allaan ka magangelayaa min shariki shartaadaan ka magangelayaa wa shari maa fiiki io sharta gudahaada ku suganaan alla ka magangelayaa iyo wa shari maa khuliqa fiiki i sharta adiga lagugu dhex khalqayna allaan ka magangelayaa wa shari maa yadubbu wax alla wix dul socda calayki dushaadana shartoodan allan ka magangelayaa acuudu billaah ilaahay baan ka mangalayaa min shari asadin libaaxa shartiisaan alla ka mangalaya iyo wa aswadin iyo ibni aadamka ama shaqsiga shartiisaan alla ka mangalayaa iyo wa min alxayati abeesadaan alla ka mangalayaa iyo waalcaqrabi hangarlahaan alla ka mangalaya amaba bahalkan dadka eh, mxuu ahay ku dhufta weyaan iyo min saakin lbaladi iyo xaryaha xoolaha jinka degan ayaan kaa mangalayaa iyo min waalidin mid wax dhalay oo ibliis ah iyo wamaa walada iyo wuxuu dhalay oo shayaadiinta ah ayaan alla ka mangalayaa saasuu nabigan dhihi jira alayh sala rawahu abu daawuud xadiidka waa xadiid daciifa saas ayaa nabiga loo tiiriyey laakiin sanadkiisa waa daciif weeyaan xadiidkaas haddii marba xadiidka uu daciif noqdana axaadiista kale oo saxiixa ah oo soo aroortay ayaa nagaga filan weeyaan wlswadu swadka i kan madow ashaqsu waa qofka weyaan qaala alkhaaabi wuxuu yidhi wa saakin albaladi saakinilbaladka amaba xaryaha jinka deganna hum ayaga aljinnu waa jin aladiina kuwaasoo hum ayagaba sukaanu lardi arrada degan weyaan qaala wuxuu yidhi walbaladu baladkana min alardi maa kaana wixii ahaada weya ma'wa alxayawaani xoolaha meesha ay ku xaroodaan weyaan fain lam yakun fiihi wain lam yakun fiihi ayna ku sugnaanaynin binaaun dhisma iyo wamanaasilu meel xoolaha meelaha xarya xoolaha lagu xaraya weeyaan guryaba ay ka dhisnaaneen taas ayaa baled loo yaqaana ayuu leeyahay cali raxmatullah qaala wuxuu yidhi yaxtamilu waxaa suuragal ah ana almuraada bilwaalidi ibliisu ibliis inuu yahay iyo wamaa waladana ashayaaiinu inay yihiin shayaaiinta waxaa kaloo asalka ah, mid wax dhalay oo waalidah nooc kastaba ahaado iyo la dhalay nooc kastaba ahaadee in ayadna loola qastana waa laga yaabaa weeyaan nacam baab kale weyaan baabu istixbaabi tacjiili musaafiri qofka musaafirka ah inuu muxuu ahay dadejiyo arujuuca noqoshada ilaa ahlihi ahlkiisa u noqda inuu dadejiyo inay sunna tahay iyuu baab yahay weyaan idaa qadaa xaajatahu markuu dantiisoo dhammaysto qofka marba haddii aad intaad safra dantii soo dhammays degdeg inuu hererkiis ugu soo laabto ayaa loo baahan yah weyaan lidaalika waxyaabaha in la baraarujiyo u bahan waxaa ah dad baa reerahooda ka maqan shan sana afar sana saddex sana oo ganacsi iyo dhoof iyo hawla dana kale iskaga maqan reerkoodii halkaan ku dayacan yahay dayacadda ma ahan mid ku tacalluqda bas nafaqadii iyo raashiinkii bas kuma tacalluqda caruurtii tarbiyaay u baahan yihiin waaliday u baahan yihiin islaantii tarbiyay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dhowray u baahan tahay oo muxuu ahaa guurka ahdaafta loo jideeyey oo nabigeen wuxuu le alai sla slam ya shabaab man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj dhallinyaroy qofkii awood u lah oo baada muxuu aha iyo waxyaabahan guurka awood u lah ha guursada baada ninka awood muxuu aha waxyaabahan guurka la xiriira qofka awood ula weyaan maxaa yeelay fainahu aqadu lilbasar wa axsanu bisaad lilfarji indhaha guurka ayaa u laabitaan badan oo xaaraan iyo waxyaabaaan bannaan inaad fiiriso guurka maadaama wixii aad fiiran lahayd gurigii aad mxuah aad kuu jooga uma baahnid marka inaad wax fiiriso tan labaadna inuu xaaraan ku dhacaya khatara ah. haddii wixii xaaraanta ugu dhici lahayd heli karto aydna kuma dhacaysid marka ahdaafta iyo maqaasida guurka loo jideeyey takhiiru nasliga ka ah nasliga in la badiyo waxaa ka sii horay laakiin aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji naag amaba nin kala maqan oo min saddex sano afar sano kala maqan ma qadulbasar ku imaadi kala ixsaan alfarji miyaa imaaday ila man raxima rabbuk marka arrimaha iyaga ah, in aad iyo aad looga taxadiro oo dadkan iska maqan oo dhoofka iskaga maqan gabar baa eh, dibada laga imaada gabaraan ku dari markaasaa waxaa weyan todoba la joogi waa iska dhaqaajini sanad laba sana saddex sanad lama saaray waa mushkilad qofti qofta ayada ah iyo qofta aanan ninka lahayn waxaa rajo badan oo waxa weeyaan dhowrsanaanta u dhow qofka aanan gabadha aanan lahayn ninka maxaa yeelay tan aan ninka lahayn waxay ku nooshahay rajo rajoay ku nooshahay mid baa shukaansan mid baa telefoon usoo diri mid baa wada xariiraan mid baa soo dooni wamaa ilaa dalika waxay is muxuu ahay bay u kaadi meel bay ku yar hirinaysaa laakiin tan meel baa laga raariciyey ma garatay halkaasay ka raaracdaan fatadaruuha kalmucallaqa marka xumaan badan iyo dhibaato badan ay ku dhacdaan oo halis weeyaan arrimaha marka in aad iyo aad tanabuha waa shay muhiim wey qofka markuu safar aada reerkiisa uu degdeg u yimaado u soo laabto xadiid sagaal iyo aaaad an abi hurarata radi allahu tacala an rasul rasulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi asafaru safarka qicatun waa gobol iyo qayb min alcadaab cadaab ka mid ah yamnacu axadakum midkiin wuxuu ka reebaa tacaamahu cunadiisa wanaagga badnaa gurigiisa logu samaynay iyo wa sharaabahu iyo wanama hurdadiisa ayuu ka reebaa safarka weeyaan faidaa qada axadukum midkiin hadduu dhammeeyo nahamahu dantiisa min safari safarkiisa soo dhammaysto falyucajil hadda dejiyo oo falyucajil ha u degdego ha u soo degdego ilaa ahlihi ahalkiisa weeyaan muttafaqun calay nahamahu aw nahmatahu waxaa qoran fa idaa qadaa axadukum nahmatahu maqsadkiisu markuu soo dhammeeyo weeyaan nahmatahu nacam min safari safarkiisa falyucajil hadda dejiyo oo ha u soo degdego ilaa ahlihi ahalkiisa weyan muttafaqun calay nahmatahu ay maqsuudahu maqsuudkiisa weeyaan xadiidka ama baab cusub weeyaan baabu istixbaabi alquduumi baabu istixbaab alquduumi soo gelitaan iyo u imaaditaan sunanimadiisa ayuu u baab ahlihi qofka ehelkiisa iyo reerkiisa uu muxuu u yimaado nahaaran maaninnimo iyo karaahatihi iyo karaahiyad inay tahay fi leyli habeenka in loo imaado oo reerka muxuu lagu soo guura ligayri xaajatin xaaje iyo dan culus iyo dhibaata haddii ayna jirin weeyaan qofka maaninimo iyo maalin inuu reerkiis u yimaado ama casr ha noqdo ama roor ha inuu reerkiis ku soo aado inay mxuu ahay sunno tahay ayuu imaamku baabaystay caleh raxmatullah xadiis baa iman doontaa iyo inay karaahiya qofku inuu habeennimo reerka kusoo guura inay daruuro jirto meeluu saxdaba maba lahaba habeennimu kusoo aaday magaaladii meeluu saxdaba ma lahaba amaba tuugo ayaa bursanaysa amaba amni mehelay ama xoolihii watay laga dhacaya markaasoo kale waxaaje iyo dan ayaa jirta laakiin haddii ay dan jirin habeenkii qofka inuusan reerka kusoo guurin ayaa sunno ah weeyaan laakiin haddii maadaama macquululmacna ay tahay oo hadafka yahay xataa tastaxidda gabadha mxuu aha laga maqnaa ilaa ay mxuu isdiyaariso oo ishabayso oo isdoosiso guriga ay ah hagaajiso hadafka taas weeyaan oo qofka inuusan dhiis waxaan ficnayn ku dhicin ayaa loo diidaya lakiin haddii telefon lasoo diray ka warrama oo telefon mxuu ahaa sagaal sacan kusoo aadana ama sideed sacan kusoo aadana amaba shan sacan kusoo aadana arrintaas waxaan u malaynaa baabka isaga ah dhib weyn ma insha allahu tacala an jaabirin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi idaa ataala hadduu dheeray axadukum midkiin alghaybata maqnaashada falaa yatruqanna yuusan muxuu kusoo habeen guurin ahlahu ehelkiisa leylan habeen weyaan habeennimo yuusan kusoo guurin waad maqnayd war lagaama haynin dhowr muxuu biloodaad iska maqnayd ama bilaad maqnayd lagaama war haynin albaabkun baad soo garacaysa qabqabqabqab waxaa laga yaabaa reerkii in waxyaaba aad ku farxin aad meesha ku aragto oo reerkiiaan diyaarsanayn wxuu isku dhexdaadsan meeshii aad saaxan laheedoo qof maxram gabadhow aa u jiifa inaad timaado ood kadib isu malaysaba qof ajnabi ah inuu y meesha ood kadibna masaa'ibi fidna ay ka dhacda sooma marka howlahaas kulli iyadoo laga taxadira waa in mxuu ahaa qofka uu reerkiisa habeennimo kusoo guurin haddii ay dad ku qasabtana uu soo wargeliyay haddana alxamdulilah fadli badan baaba jira oo mxuu ahaa telefoonnadan iyo waxyaabahan wax badan bay taysiiriyeen wa fii riwaayati ana rasuula rasulka sal sl naha wuxuu diiday an yatruqa inuu guuro alrajulu qofka ahlahu ehelkiisa leylan habeennimou kusoo guuro muttafaqun caleyh nacam xadiid sagaal boqol iyo lix iyo siddeetanaad wacan anasin waxaa laga radi allahu tacala anhu ardaa qala wuxuu yidhi anas kaana rasuulka alla wuxuu ahay sal slem laa yatruqu midaan soo guurin ku soo guurin ahlahu ahalkiisa leylan habeennima wa kaana wuxuu nabiga alai sl slam yimaado hadwatan subaxdii aw cashiyatan ama galabtii muttafaqun caleyh auruqu uruqa waxaa loola jeeda almajiiu fi leyli habeenka oo la yimaada weeyaan baabun kan waa baab kale weyaan baabu maa yaquulu qofku wuxuu ku qawli idaa rajaca markuu soo laabto wa idaa ra'aa baldatahu magaaladiis ku dhawaaqi fiihi waxaa ku sugan baabka xadiid ibni cumara cabdullahi bn cumar asaabiqi fii baabi takbiiri almusaafiri qofka musaafirka inuu allah akbar yidhahdo idaa sacada hanaaya waa loo deliishan karaa weeyaan markuu qofka takadaha fuula inuu allah akbar yidhaahdo xadiidkaas ayaa xadiista loo deliishan kara ka mida weyaan xadiidka kale sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad wacan anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas aqbalnaa waxaan soo qaabilnay maca nabiy nabiga annagoo la jirna sala allahu waan soo qaabilna weyaan waan soo noqonnay xataa idaa kunnaa markii aan ahaanay bidahri lmadiinati magaalada madiina dhabarkeeda oon magaalada madiina kusoo dhowaannay weeyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi aa'ibuuna waan soo laabannay weeyaan taa'ibuuna kuwa tawbakeen ayaan nahay weeyaan caabiduuna kuwa alla caabuda ayaanahay weyaan lirabbina xaamiduuna kuwa mahadiy weyaan falam yazal nabi kama zuulin yaquulu inuu yidhah dalika arrinka asaga xata qadimna ilaan ka nimaadno almadiinata magaalada madiina rawahu muslim marka waa ducadii noo soo hormartay weyaan baabu ibtidaai alqaadimi qofka muxuu ahaa soo gala inuu ka bilowdo bilmasjidi masjidka alladii baabu istixbaabi ibtidaai alqaadimi qofka soo gala inuu ka bilowdo inay sunno tahay bilmasjidi masjidku ku bilowdo alladii masjidkaasoo fii jiwaarihi jiraankiisa ku yeelo iyo wa salaatii kutukashadiisa ku tukada fiihi isaga rakcatayni inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay qofka marba haddii aad magaalada soo gala masaajidda haddii ay furan yihiin laakiin ishkaalaadka mararka dhaceen waxaa weyaan masaajidaha beryahan waa la xiraaba haddii aad ku soo aadda marka xilli habeennimo ah oo salaadda cishe laga baxay albaabada waa xiran yihiin haddii aad xilli barqa ku soo aadana waxaa laga yaaa masaajidaha qaar ilaa shan sac laga gaaro sida masjidkeenoo kale inuu xihan yahay ilaa yowm aljamci wax lamidka mooyaane xirataankana dee maslaxa loo xihay markaasoo kale qofka waxaa weeyaan inuu muxuu ahaa telefoon iyo eh, wax noocaas oo reerkii markuu tagana uu sunnaysto koleyba suuragal waa noqon karta iyada inkasta oo muxuu insha allahu tacaala sida xadiidka nooga imaanayso waxa naska ku cad u yahay in lagu sunnaysta masjidka ahdaafta lagu sunnaysanaana dee qurbo iyo alla u dhawaasho in lagu bilaabo muxuu ahaa magaalada imaadkeedii sidoo kale in laga war helo oo markaa aad masaajidka kula ahaa aad ku tukato ilmihii iyo waxyaabihii meesha maray aabbaa yimid iyo muxuu ahaa adeeraa yimid iyo arkuwa inaad sii gaaro dadkana ayadna hadaf kaloo ku jira ayuu ahaa weeyaan xadiid sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad wacan kacb bin maalikin radi anhu anna rasul rasulka alla sal allah ly slam wuxuu ahaa idaa qadima hadduu ka soo gala min safarin safar bada'a nabigu wuxuu ku bilaaban jiray bilmasjidi masjidku ku bilaaban jiray bilaaban jiray weyaan farakaca wuxuu ku rukuuci jiray fiihi masjidka rakcatayn laba rakac ayuu ku tukan jiray nabiga alai sl slm mutafaqun caleyh racataynkaas marka taxiyatmasjidna u niyo oo waaba taxiyatmasjid tan kalena waxaa weya nabigeena calayi slat slam gurigiisa iyo masjidka isu dhegnaayeen sooma inuu nabiga soo galay calayi slat ayaa lagu garan jiray marka saas ayadna waa arrin sunno ah oo loo baahan yahy qofka muminka haddii aad fursadda helo inuu sameeyo weyaan maxaa yeelay safaraad aaday ilaahay subxana watacala ayaa kusoo nabad celiyey marka shukriga ay ka tahay qofka oo inaad ilahay subxana watacala nabadaada ku keeno ku shukriya ood camalka u horreeyo qabtaba ay noqoto inuu cibaada allah subxana watacala u cibaadaysto ayadna waa kamida weyaan ka mid noqon karta weyaan baabu taxriimi safari mar'ati haweenayda inay safarto inay xaaraam tahay kaligeed ayuu u baabiya baabkan haweenayda inay safar gasho kaligeed inay xaaraam ayuu u baabiya baabkan xadiidka iyo sagaal iyo siddeetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam waa xaaraan looma ogola waa mamnuuc waa dembi laa yaxilu uma bannaana limra'atin haweeney tu'minu rumaysan billaahi alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhara rumaysan uma bannaana waa ka xaaraan tusaafiru inay safarta masiirata yawmin maalin inta loo socda iyo wa habeen inay safarta looma ogola ilaa maca dii maxramin qof maxram u saaxib ah inuu la jira mooyani alayha dusheeda muttafaqun calayhi xadiidka waxaan u malaynayaa soomaalida haweenkooda aad uma yaqaanaan hadday yaqaanaanna aad uguma dhaqmaan iska safraan china la aadi dubayaa la aadi haweentii muxua waa iska maqanta wadaadkeena guriguusii joogi canugiina kuma daraayo asaga u dhalay isaga ma raacaayo waa mushkilad sooma arrimahaas ikhwaanii waa arrin khatara marka arrintaas lagu baraarugsanaado xitaa waxaa dhici karta kasabka isaga oo gabadha soo kasabtay inuu ku xaaraan noqdo oy dhibaato ku soo gaarto ayaa laga yaabaa arrinta ayada ama shubha culus ay gasho marka arrimaha iyaga khatar weeyaan waxyaabaha ka dhaca safaradaas noocaas ahna oo maxarla'aanta nabigeena calayi slat slam markuu leey laa yaxilu wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waxyaaba badan ayuu nabigeena ala sl slm ogsoonaa oo haddaba dhaca oo macruufa haweenay keliga iska safartay inta badan ninka ragga ah laguma soo dhaca haweenta laakiin waxaa weeyaan ida kharajat istashrafaha ashayaan markii ay baxda shaydaanka ayaa waxa weyaan meelaheeda quruxsan iyo mafaatinteeda soo muujiya oo mxuuah soo bandhiga weyaan carwo ayuu ka dhiga markaasna wal bishuu la raacaya qofkana markuu keligiis yahay waa aan xali soo marnay ood musaafir yahay waa u nugul yahay waxyaabo badan haddii ay haweentahayna tahayna min baabi wla min baabi awla arrimaha ayaga marka ragga soomaaliyeed oo waalidiinta ah oo walaalaha ah oo mxuu ahaa ragga xaasaska qaba ah arinta ayada ha ka digtoonaadeeno oo ha ku baraarugsanaadeen haddii arinta ay qasabto oo ninka uusan waxaa laga yaabaa gabadha inay ku qasbanto inay safarto ilan looma diidi kara inay danaysato sax wa laga yaabaa ninkeeda xataa inayba mxua ah, isku ganacsi ku jirin ayadna ganacsigeeda wadato isna ganacsigiis wata oy kala dowlad soma sooma dhacda arrinta oo waxaa laga yaabaa inuusan mxuu ahaa ninka laftarkiisa mubadel u yahay oo nin ganacsiga ku fiican buusan haddii aad mxuu aha hawlaan faraha la gala wax biinu halaya laga yaabaa misal guryo oo mxuu dhisan oo dumar ku dhisan aaday u badan yihin oo ilmihii haayo oo biilka bixi oo qaraabadii mxuu ahaa waa guryihii kirahooda bixi oo camalka dhan qabta soo ma ninka marka inuu raashid ahayna laga yaaba hawshaad ku fiicnayn markaasoo kale hataba socda ha iskala haskala soco magaalada mxuu ahaa markay tagtana markaad de haska ganacsato wixdaad soo qabsato markay soo noqonaysaa soo muraafiqa u noqdo muraafiqa u noqdo aqala shay maxaa yeele xadiidku waa noo nin jihaad u socday oo meel lagu qoray ayaa loo diidaya oo leeg ka noqo oon islaantaadii u socoto cibaada raac weeyaan nacam xadiidka sagaal boqol xadiidka sagaal boqol iyo sagaashanaad wa ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma anahu ibn cabdulahi bn cabaas samica wuxuu maqlay annabiya nabigeena sal allahu aleh ali slm yaquul isagoo lah laa yakhluwanna yuusan la gooni noqonin rajulun nin bimra'atin haweeney ilaa haddii ay dhacdo wa macahaa ha la jiro duu maxramin qof maxram ah qof aanan geynin ood guur u qabanin weeyaan io ninkeedin waa la mid laa yahluwanna yuusan la goonnaqon rajulun bimra'atin ilaa wa macaha inuu la jeedo duu maxramin qof maxrama mooyane walaa tusaafiru yayna safrin walaa tusaafiru ma safarto almar'atu haweenayda ilaa maca dii maxramin maxram mid u saaxiib inay la socoto mooyane ma safarta yayna safrin weeyaan faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu yidhi nabigu ku yidhi calayi sla slaam yaa rasuul lahyow ina imra'atii haweenaydayda kharajat way baxday xaajatan iyadoo xaajiyada xaj bay u baxday cibaado ruknigii shanaad oo arkaanta islaamka inay soo dhamaashi tirato ayay u baxday weeyaan wa innii anigana uktutibtu waxaa liigu qoray fii ghaswati kada wa kada duulaan hebel ayaa liigu qoray weyaan inaan ka qayb galo halkaas duulaankaan u baxa ayaa liigu qoray qaala nabigan wuxuu yidhi maca mra'atika haweenaydaada la xaja weyaan muttafaqun calayh marka xadiidkan laba xugun ayuu xambaarsan yahay xukunka koobaad waa xukunka la yidhaahdo in qofka uusan la gooni noqonin haweenay ajnabi ah waa khatar arrinta iyada wax badanna waa ka tan labaadna waxaa weeyaan in ay islaamta ama haweenayda muslimadda ayna safrin inaad la socdo maxram mooyane oo qof mxu maxramkeeda ama ninkeeda la socda mooyane inay safrin weeyaan marka arrimaha iyaga in aad looga digtoonaado sidaan horey u sheegnay weeyaan waxaan soo dhaafnay cashirkii eh, habeenkii sabtiga ahaa cashirka soddon iyo sagaalaad xadiidka iyo toban ayaan ka soo boodnay aan filayaa saasaan filayaa marka insha allahu tacala waan dul maraynaa waa aad u kooban oo gaaban xadiidka sagaal iyo toban an qasim ibni muxamedin qaala wuxuu yidhi qaasim ibnu muxamed fuqahaau sabca toddobada faqiih oo madiina loo yaqaanay ayuu ka mid yahay qaasim ibnu muxamed ibn abi bakrin sidiiq radi allahu tacala canhu marka eh, ninkaas ayaa wuxuu le qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi radia allahu tacala canha wardaaha allah madaxa ay ka sheegatay weyaan oo inaad madax xanuuna ayay sheegatay weyaan fa qaala nabi nabigeen wuxuu yidhi sal allahu bal iskaba daaye ani aniga waa ra'saa aniga madaxaygiie yani madaxii inaad xanuuna ayuu nabiga ku cabira alai sla slam anna alla madaxooy ayuu nabiga alai sla marka madaxiisuu ka sheegtay nabiga alai sla iyada ayaa dhawaaqday oo madaxa inaad xanuuna ay sheegatay nabigan wuxuu sheegay alai slat slam isna inuu madaxi muxuu ahaa xanuunay waxaan soo marnay marka baabka wuxuu ahaa qofka in haddii aad xanuunsan yahay inuu dhihi karo waan xanuunsanahay nabigana alai slat slam ayaa xanuunay wuu sheegay caaishana madaxay sheegatay xadiidkan marka waa xadiid oo waxyaabo badan baa ku jira oo axkaamta arrintan in qofka haddii ay meel xanuunaysa inuu yidhahdo meelaa ay xanuuni ama ah, inuu yidhaahdo oo laakiin xadda ka bixinin tasahud iyo ay ku jirin ayaa loo baahan yaha weyaan culimmada waxay leeyihiin waxaa laga gaqaata xadiidkan inuu nabigeena alayhi salaatu wasalaam inuu geeriyeen doono caaisha ka hore radia allahu tacala canha wa ardaaha saas ayay ka istimbaadeen raximahum allah raxmatan waasica hada wallah aclam wsala allah wslm cala abdihi warasulihi mustafa